insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa aayadda lixdan iyo saddex ilaa aayadda boqol toban iyo kow suuratu ashucaraa fircoon iyo nabi muuse ishayey allah wuxuu leeyahay fawaxaynaa waxaan u waxyoonay ilaa muusa anidirbi ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra badda ku dhufo fanfalaqa wuu kala jeexmay baddii fa kaana wuxuu ahaaday kullu firqi qayb walba oo baddii kamid ahi ka dawdi buur alcadiimi oo weyn waa labaiyo toban buurood oo saa isugu dhex jirto dhexdooda la marayo waazalafnaa waan soo dhaweynay ama halka ah alakhariin kuwii kale reer fircoon way soo dhawaadeen iyo waxay rabaan reerkan inay weeraraan in baddu u banaananayso kuma tala gashana azalafnaa waan soo dhaweynay ama halkaas alakhariin kuwii kale waanjinaa waa nabadgelinay muuse muuse oo ma dadkii la jira ajmaciina dhamaan badii bay mareen reer muuse iyo dadkii la jiray badii bay mareen marka dee qisadu way dheertaha waa kay fircoon la soo badbaadiye intay dad gumaysi kusoo koray qaadan waay ninkii fircoonah ilaah ahaa baa dhintay intay ku dhici waaye waa ka lasoo dhigay banaanka layidhi wakaa alyoma nunajiika bibadanika si aada cibro u noqoto bad qisadu marka way dheereen waanjeynaa muusa waman macahu ajmaciin reer banu israaiil adugu soo raacay baa mumin aali fircoon oo qibdi ahaa uu soo raacay baa laleeyahay uma aqraqnaa waan maanshaynay alaakhariina kuwii kale ina fii daalika qisadaa waxaa ku sugan cajiibka laayatan daliil weyn oo alla qudradiisa ku tusinaysa fircoon iyo wixii kala qabsaday nebi muuse aayad baa ku sugan wamaa kaana akaruhum badankoodna ma aha dadku muminiina kuwa muminiina waina rabbaka rabbigaana lahuwa rabbigaa alcasiizu ka qaaliba weeye cidu daba qabsan karayn alraxiim oo naxariista watlu caleyh watlu ku dul akri nabiyulaahi maxamed o calayhim dadka dushooda nabaa ibraahiima ibraahim warkiisii ku dul akri id wakti qaala uu yidhi ibraahim liabiihi aabihii ku yidhi qowmihi tolkii maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan war waxaan aad caabudaysaan muxuu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudi bay dhaheen asnaaman sanamyaal fanadalu waxaan ahaanayna caakifiina kuwo ku dullagi lahaa asnaamta cibaadadeeda way ku faanayaan asnaamtaasaan caabudnaa kana bal wuxuu ku hadal bay ka dhigan tahay nacbudu asnaaman qaale wuxuu yidhi hal yasmacuunakum idin maqlayaan itadcuuna haddaad u yeedhaan ow yanfacuunakum maidin anfacayaan haddaad caabudaan oo yaduruuna maidin dhibayaan haddaydaan caabudin dhibda ma iskaga dafcin karaan nabiy llaahi ibraahim calayhi salaam qoladana warkiisii lagu dul aqriyay waxaa loogu dul aqriyay qolo waliba diintii nebi ibraahim baan haysanaabay mushrikiintu waxay leeyihiin waxa wey waana carabta ismaaciiliga markuu nabigu dhex joogo ismaaciil yay ka beermeen carabtu waa alcarab alcarba iyo alcarab almustacraba alcarab alcarba waa carabtii yeman iyo dhulkaa deganayd waa carabtii asalka ahayd alcarab almustacrabana waa carabtii ismaaciiliga ka kor timid lafdigan carabuna waa saxra idhaha wey carab waa saxra idhaha cid kastoo soo degta carab bay noqonayaan carabtu cadayn ma aha inagu dee carab cadcadun baynu aragnay carabtu cadiin maaha waa ciddii saxraaha soo degtay iyo caraba marka wuxuu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim markii eh, nabigiisii lagu dul aqriyey wuxuu aabbihii ku yidhi iyo qoomkiisii maxaad caabudaysaan waxay ku jawaabaan asnaamtana ad caabudaynaa kana tegi mayno waxaad ka dhigan tahay wuxuu ku yidhi wax caqligalu ku yidhi ma idin maqlayaan haddaad u yeedhaan mase idin anfacayaan haddaad caabudaan mase idin dhibayaan hadaa diidaan bal wuxuu ka warrama jawaabtay ka bixin doonaan maxay noqon watlu ku dulaqri nabiyullaahi maxamed calayhim cala lmushrikiin nabaa ibraahiima ibraahim warkiisii ku dulaqri id wakti qaala ibraahim yidhi liabihi aabihi aazar iyo waqowmihi tolkii maa tacbuduuna maxaad caabudaysaa war bal ka warrama qaalu waxay yidhi nacbudu waxaanu caabudi asnaaman sanamyaal waanu ahaanaynaa caakfiina kuwo ku dullagi laha licibaadatiha cibaadadeydi qaala ibraahim wuxuu yidhi hal yasmacuunakum ma idin maqlayaan id tadcuuna haddaad u yeedhaan oo yanfacuunakum ma idin anfacayaan haddaad caabudaan oo yaduruuna ma idin dhibayaan qaaluu waxay dhaheen may bal waxba noo tari maayaan wajadnaa waxaan ka soo gaadhnay aba'anaa abbayowgayagii hore kadaalika sidaasayna yafcaluuna samaynay jawaabtii la rabay ma ayna dhihin waxna noo tari mahayaan waxna way noo tari may aabbayooganun baan kasoo gaana bay yidhahdeen waa hidiya dhaqan bay yidhahdeen waa dhaqan bay yidhahdeen hidiya dhaqan diin ma aha ogow dhaqan hadda inaga dadkeenna dabbaa markaad wacdido yuu ku dhihi ma sheekh baad ka cilmi badan tahay war sheekh kama cilmi badniye laakiin sidan aan kuu sheegayo waa xaqiiqaad dhihi isaga wuxuu ku dhihi ma sheekh baad ka waa dhaqan waxan culimadii horeba saan baan kasoo gaadhnay hidiya dhaqan diin ma shay haddii laguu sheego ha ka hortegin durbana qaadanin ka fiirso shay haddii laguu sheego qaaluu waxay dhaheen bal maya wax tari maayaane wajadnaa waxaan ka soo gaadhnay aabaa'ana abayowga yagii kadaalika sidaasayna yafcaluuna samaynayeen qaala wuxuu yidhi nabiyulaahi ibraahim afara'aytum bal ka warrama maa shayga kuntum aatiin tacbuduuna kuwa caabudaya antum idinka iyo aabaa'ukum aabayowgiinni alaqdamuuni hore fa inahum iyagu li cadow bay meesha aniga cadow a meeshu ka dhihi aniga cadow bay ii yihiin way necab yihiin anaa cadow yuuna ka wadaa anaa cadowa isma jecelin ilaa rabalcaalamiina caalamiinta rabbigeeda mooyaane marka caalamiinta rabbigeeda istisnuhu waxay caabudayaan lagama soo istisoon ilaa laakine acbudu rabalcaalamiin bay ka dhigantahy qolyana waa mutasil bay leeyihiino iyagu rabalcaalamiinka laftiisa way caabudayeen marka inta waxaad caabudaysaa cadow buu ii yahay ana cadow baanu ahay ilaa allahon caabudo cadow ii ahayn mooyaane saasuu ku yidhi nabilaahi ibrahim afaraytum bal ka warrama buuri maa shayga kuntum aatiin tacbuduuna kuwa caabudi antum idinka iyo aabaaukum aabayowgiini alaqdamuuna horeed ka soo gaadheen bal ka warrama dee fa inahum iyagu caduwun lii aniga cadowba iiyihi wuxuu ka wadaa anaa cadow u ah oon caabudeen iyagu cadow madqon kale waa geed qallalan iyo dhagax weyn cadow bay iiyihiinoo cadow baan isu ilaa rabaalcaalamiin caalamiinta rabbigeedii mooye kaasaan caabudi alladii waxyaabo ayna aslaamtoodu qaban karaynin aaminsanayna inay qaban karaan dumaysta soo dhigay alladii allihii weye rabbulcaalamiinku khalaqanii i abuuray fahuwa yahdiini wuu hanuunin oo xaquu igu ridi waladii allah weye huwa isagu yudcimunii iquudin wayasqinii i waraabin waidaa marirtu markaan jiradana fahuwa yashfiini isagaa icaafiyi waladii allah weye yumiitunii idili uma yuxyinii i waladii allaha weeye admacu aan raje ka qabo admacu aan rajaynayo an yakfira lii khadiicati dembigayga inuu ii dhaafo yowma diini maalintaysa abaalmarinta nabiyulaahi ibraahim mushrikiintii asnaamta caabudi jiray xidigaha habeenkiina xidigahay caabudi jireen wuxuu soo hordhigay wax cajiiba oynu iyagu samayn karayn markuu leeyahay allah iquudiya oo i waraabiya waxay ka dhigan tahay islaamtiinu miy waxaa heli karaan may way garanayaan iyaga laftooda allihii abuuray yaa weliba i hanuuninaya allah waa ka iquudiya ee waraabiya allah markaan jirada waa ka cafiya jiradii alla uma tirin idaa amradanii markuu ibukeysiiye ma dhihin waa edeb ilaahay markuu ibukeysiiye ma dhihin e markaa bukooda bui waa edebtay ka mid tahay wuxuu yidhi waa allah aan ka rajaynayo inuu dembigeyga ii dhaafo nabiylaahi ibraahim waa nabi ambiyaduna waa macsuum khadiicaduu sheegi waxaa la yidhi saddex goor yuu isaga dantiisa u been sheegay laba goorna alla dartii markii la yidhi bal facalahu kabiirahum aslamta yaa sidan u galay kaaweyn baa sidaa u galay buui kaaweyn yaa sidaa u galay buui marna wuxuu markii ay u yeedheen waan bukaabuun waan bukaabuun intuu isseexiyey marna gabadhii saarad ahayd markay shaam tageen ee ninkii faajirka ah uu yidhi gabdhaha la ii keeno yidhi walaalaynu nahay ogo walaala marka gabadha walaasheed la socota muna taaban jirin markhadiad u sheegi waa tahay waa macsuum wladii alla weye aladii allah weye khalaqanii abuuri fahwa yahdiini wuu ihanuunin wladii allah weye huwa isagu yucimunii iquudiya wayasqinii iwaraabiya waidaa maritu markaan jiradana fahwa yashfiini isagaa caafiin meeshaa yabaa ku jirta yasqiinii yashfiinii yahdiinii aayadda hooriskeeda yaa yada looga goynaya waladii allah wey yumitnii idili uma yuxyiini haddana isoo noolayn waladii allah wey admacu aan rajaynayo an yakfira lii khadiicatii gaftayda inuu i dhaafo yooma diini maalinta isabaalmarinta rabbi rabbiga markaasuu alla bariba u noqon dacwadii wuu gutay wuu gaadhsiiyey allah buu barya rabbi rabbigayow habliisii xukman cilmi naaficaysi ila nabigu wuuba yahay waalxiqnii igu dar oo ihaleeshi bisaalixiin dadka fiicano camal wanaagsan oo saalixiinta uga mid noqda ilaah ugu dar walaqad atayna ibraahim rushdahu min qabl isagoo yarba hanuunka la siiyey oo caruura oo caruura yaa hanuunka la siiyey marka kan waa cilmi naafica inuu nabi yahay uu sheeg yahay nabinimo alla kama baryayo ee cilmi naafica ilaahu sii buu leeyahay rabbi rabbiga hablii sii inaguna saasoo kale inaan alla barino waa lino waa la rabaa inaan ilaahay cilmi naafica ka barino xukman cilmi igu daro ehelsi bisaalixiina ku wanaagsan wajcal lii iyo lisaana sidqin dikri run ah waa taariikh taariikh run ah dikriga markaan le waa lisaanka ilaahu sheeg sheeg wanaagsan isii filaakhirina dadka dambe taariikh dhabaho eh, taariikh dhaba ilaahu isiiyo run ah oo dadka iga dambeeya ay sheeg sheegaan waa sida lafteedii wax ibraahim colla ah adduunka ma joogo yahuuddu waa annagay leeyihiin nasaaradu waa annagay leeyihiin mushrikiintu waa annagay leeyihiin qolo waliba way sheeganaysa waxa weeye dadkoo dhani wanaag bay ka aaminsan yihiin wajcallii allow iya lisaana sidqin dikri run ah oo dhaba ah. filaakhiriina dadka dambe oo si fiican sheeg sheegaan wajcalnii iga yeel min warasati jannati naciimi jannada nicmalada kuwa dhaxlay allow iga yeel wakfir li abii aabbahay allow u dhaaf inahu aabbahay kaana wuxuu ahaa min adaalliina kuwa lunsan walaa tuqsinii hay hoojinin yoma maalin yubcauuna dad kala soo bixinay nabiylahi ibraahim wuxuu yihi ilaahu taariikh dhaba ii same taariikh dhaba ka hadhay nabilahi maxamed itabic milata ibrahim agu qolo waliba waa anagay leedahay allah janadeena idhaxalsii bu jannadu waa dhaxal dhaxalka waxaa loo yaqaanaa luqada carabta shayga aadan waxba ku iibsanine iska soo kaa gala yaa dhaxal loo yaqaana alla aabbahay u dhaaf buui wuu lusan yahay oo maalinta qiyaamaha ugu ballan qaaday ilaa falamaa tabayaa anahu caduwllah tabaraa minhu markuu ogaaday cadool marka hor umaan laastakfirana waa ku qufraan dalbigu awar soo yiri markuu ogaaday caduwullahi inuu yahay uu iska beriya marka waxaa lagu fasira walaa tuqin yoma yucasuuna nabiyullahi ibraahim baa alla weydiinay qiyaamaha markii la joogo o ilaahu inaadan ihoojinin oodan iwalbahaarinin waa kiida ballanqaada dee aabbahaygii xumaayo fogaa ilaahu waa jira markaasuu alla leeyahay waan ka xaraam yeelay gaal inaan janno geliyo markaasaa waxbaa lasoo hordhigi wax suuro ruux leh yaa lasoo hordhigi nebi ibraahim hortiisaa lagu gowrici markaa nebi ibraahim si aan walbahaar u qabanin aabihii waxaa la gowracay inuu yahay inuu uqaataa lal hortiisaa lagu gowracay waa xadiis saxiixa ah wey wuxuu yihi wajcal lii allow iya lisaana sidqin dikri ah fil dadka dambe marka sheekada fiican we wanaagsan in wax fiican marka waxaa isku daydaa wax fiican in lagaa reeb hadda waxaan marmar idhaahdaa dadka qaar baa heesa ka duuban yihiin wayna dhinteen heesaa ka duuban qaarna qur-aan baa ka duuban qaar wacdi baa ka duuban labadaa ruux iyo saddexdaa ruux say kala noqon bay kula ninkan ka duubanta waxaa lay sheegay nin axmed rafse la yidhaho heesaagii ahaan jiray oo ilaahay toobada waafajiyey intuu sacuudiga tegey wuxuu raadiyaa bal heestiisoo duuban buu raadi lacag buu ku raadiyaa heesiisoo duuban inuu helo uu tooba keen ilahay toobadii uu ka aqbalay ninkaa wajcalnii allow iga yeel min warasati jannati naciimi jannada nicmo leh kuwa dhaxlay allow iga yeeloo gala wakfir lii abi allow aabbahay u dhaaf inahu aabbahay kaana waxaa min adaalliina kuwa nunsaan laakiin markuu nabiyulaahi ibraahim ogaaday in aabbihii daalli yahay uuna soo noqonaynin uu iska bariyey tabaraa walaa tuqsina ha hoojin yoma yubcasuuna maalinta dadka la soo bixin yowma maalin weeye maalintaa dadka la soo bixin laa yanfacu una waxba tarayn maalun xoolo walaa banuuna caruur ina waxba tarayn ilaa man ata allaha qofkii alle ula yimaada mooye biqalbin qalbi saliimin oo nabad gashan ilaahu maalintaa ha hoojin waa maalinta maal iyo dad midna waxba kuu tarayn adduunka oo dhan waxa jooga haddii lagu milkisiiyo ood isku furata laga aqbali maayo waxalla dadka bani aadamka oo dhan hadday kuu oy ku hadlaan laga aqbali maayo waa maalintaa waa cajiib wey maalintaa maxaa ku kaafiy keliya waa wax dhib yar camalkaaga ood saalix ka dhigto intaad elu tawxiid noqoto caqiidadaada saxdo kadib daacadii aad daacaysato ama ha yaraato ama ha badnaatee qiyaamaha wax ma waa taa laakiin haddii caqiidadu xun tahay oy dalaal tahay caqiidadu ay dhib badan tahay caqiidada waa in la saxaa caqiidadaadu haday sax tahay in yaroo wardi a ah kugu filan oo danahaagana iska qabsato yaa kugu filan waay yoma maalin weeye maalintaasi laa yanfacuuna anfacayn maalun maal walaa banuuna caruur ilaa man mooye atallaaha la yimid biqalbin qalbi saliimi oo nabad gasha qalbiga saliimkii waa kee qalbiga tawxiidku ku jira iyo iimaanku qalbiga aan shirki iyo shaki iyo waswas midna lahayn qalbiga caqiidadiisu wanaagsan tahay qiyaamihii baa la taagan yahay marka wazulifat iljannatu jannadii waa la soo dhoweeyey kulli maadi baa la wada cabiray waxay yidhahdeen qolada aan weli dhicilmaadba laga cabiro waa la hubaa inuu dhiciyo hataa amrullaahi oo kale amarkii ilahay baa yimi iman doonaa wey wazullifat iljannatu jannadii baa la soo dhoweyn lilmuttaqiina kuwa allahooda ka baqay waburijat iljaxiimu jaxiimana waa lasoo bandhig waa la daahirin lilqaawiina kuwa lunsan yaa loo soo bandhig jannada waxaa meesha loo keenay intaan weli la gelin si muminiintu u farxaan markay jannada iyo waxa ku jira iyo waxa ay daalacdaan cadaabka waxaa meesha dhow loo soo dhigi si gaaladu usii naxaan oo marka horeba laxdintii baa loo soo horeysiin naartiiba halkaa taagano luqun dheer bay soo bixin away dadkaygiibalan jannadiina waa sida albaabadiiba u balaqano intii alla ogolaaday baa geli uzilfat iljanna jannadii waa la soo bandhigi lilmutaqiina kuwa allahooda ka baqa wa burijat iljaxiimu jaxiimana waa la soo daahirin lilqaawiina kuwa lunsan wa qiila lahum waxaa lagu dhihi aynamaa xaggeebay u kaceen kuwaad caabudayseen xaggee u kaceen maalintii ayna maa kuntum ayna xaggee u kaceen maa kuntum tacbuduuna waxaad caabudayseen xaggee aadeen min duuni illaahi alla kayrka aad caabudayseen hal yansuruunakum ma idiin gargaarayaan aw yantasiruuna ma gargaarsamayaan bal ka warrama bal waxaad caabudi jirteen maanta waa maalintaad u xeer dhiganayseen wax alla waxay idin tari ma jiraa xaggey joogaan horta marka horeba iyagu idinkuma idin gargaari karaan iyagu suma isdifaaci karaan maya maalintaa ma jirto waqiila lahum waxaa lagu dhihi aynamaa kuntum ayna xaggee bay ahaadeen maa aladiina kuntum tacbuduunahum aada caabudi jirteen oo min duuni illaahi alla keyrkii ah hal yansuruunakum ma idiin gargaarayaan idinka aw yantasiruuna iyagu ma isu gargaarayaan oo isdifaaci karaan fa kubkibuu waa lagu afgembiy fiihaa naarta dhexdeeda hum iyaga iyo walqaawuuna waxaa lagu xilunsanaa gaal oo dhan iyo wajunuudu ibliisa ibliis junuudiisa oo dhan ajmacuuna dhammaanba kulligood afgambi waxaa laga wadaa inta laisku wada xidhiido y aggaa loogu tuura afgembi baa loogu tuuray qof walba naarta ma lakalige saasaa loogu tuuray ibliis iyo askartiisi wx ibliis raacsanaa qawintu waxaa l kafir oo dhan baa la sheegay kuwana sanaamta caabudayey ee sidaa loola hadlay iyo kuwana sanaamta caabudayn iyo wax alla wixii oo waa lagu afgamay naarti baa lagu shamin kubkibuda waxaa kaloo lagu fasiraa waa la iska dul tuuri saasoo kale marka afgembigaasaroon fakubiba waa lagu afgembin fiihaa naarta dhexdeeda hum kuwan lala hadlay iyo walqaawuuna waxa lagu xilowsanaa oo dhan iyo junuudi ibliis ibliis junuudiisii oo jini iyo insiba leh ajmacuuna dhammaantood markaasay iyagu wada hadlayaan way murmayaan iyagiibaa wada hadlay waa la dhamaystiray qaaluu waxay dhihi wahum iyaguna fiihaa naarta dhexdeeda yakhtasimuuna ay murmayaan tallaahi baan ku dhaaranay in kunnaa waxaan inu xaal yasaari waxaan ahayn lafii dalaalin baadi mubiinin oo cad id wakti nusawikum aan idinla sinay asnaamtane birabbilcaalamiina caalaminta rabbigeeda aan idinla sinay wamaa adalanaa nama luminin ila lmujrimiina dambiilayaasha mooy qoladii dee wixii la caabudi jiray allah subxaanau wa tacaala asnaamta uu ka hadlin asnaamta uu ka hadlin waxay eedeynayaan waa dadkii asnaamta ku xidhay wey wax hadda la eedeynay asnaamta lafteedii maaha waa dadkii asnaamta u sheegay yidhi waxan waa diin waa bidcaga qofka bidciga dadka bidcada ku hanuuniya qofka dalaalka ku hanuuniya qofka baadida ku hanuuniya waa kuwa kuwa lala kuwa wey kuwa murmaya qaaluu waxay dhihi iyaguna fiihaa naarta dhexdeeda yakhtasimuuna ay ku murmayaan tallaahi baan ku dhaaranay inuu xaal yeeshaan kunaa waxaan ahayn lafii dalaalin baadi mubiinin oo cad id wakti baanu baadi ahayn nusawiikum aan idinla sinay birabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeeda oo meeshaan rabbilcaalamiin ka raaci lahayn aan idinkaidi soo raacnayn wamaa adalanaa nama luminin ila lmujrimuuna dembiilayaasha mooye waa dembiile kuwii dembiila kuw iyagu dembiga lahaa yaa dadka dalaalka ku hanuuniye wey hadda ka ugu horeeya ee meeshaa soo gelayahay waa bidciga wey waxaan diin islaamhayn diinta ka dhigay famaa lanaa nooma sugnaanin sidaanu aragno min shaaficiina wax noo ergeeya walaa sadiiqin saaxiib xamiimin oo naxariis leh oo qariiba ah falow ana lanaa hadday noo sugnaan lahayd karatan celin hadday noo sugnaan lahayd oo fa nakuuna aan ahaano min almuminiina muminiintaan kamid ahaa saasay dhahay waa xaqiiqadii bay arkeen sheekh baa dhihi jira adeer ma dooni inaad runta dhimo unbuu dhihi jiray dhimoarunt bartii bayse soo taageen runtii bay arkeen markaase waxay arkeen waxuu ergeynaya iyo waxu hadli iyo wax waxu sheegi iyo wax qaraabo ah midna inayna jirin bay arkayaan markaasay tamaniyeen alla haddii nala celin lahaa oonu muminiinta noqon celinta xaggee joogta ikhsaa-uu fiiha walaa tukallimuun famaa lanaa nooma sugnaanin bay min shaaficiina wax noo ergeeya walaa sadiiqi saaxiibna nooma sugnaan xamiimin oo naxariis leh oo qariiba falow ana lanaa hadduu noo sugnaan laha karatan celin oo fa nakuuna aanu ahaano min almuminiina muminiinta aan ka mid ahaano ina fii daalika qisadaa cajiibka waxaa ku sugan laayatan daliil alla tasarufkiisa iyo qudradiisa wamaa kaana agarum badankood maaha dadka muminiina muminiin ma aha waina rabbaka rabbigaana lawa rabbigaa alcasiizu ka qaalib wey alraxiimu oo naxariis labadaa ismi ku noolow labadaa ismi dhexdooda ku noolo ogow inuu alcasiiz yahay markaa kaba ogow inuu alraxiim yahay markaa khayr raje labadaa ismuu dhexdooda ku dhaqan kadaba way beenisay qowmu nuuxi nuux qoomkiisii almursaliina bay beeniyeen id waqti qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood nuuxun alaa tattaquuna miyaydaan baqaynin inii anigu lakum idinka waxaan ahay rasuulun rasuul amiinun oo aamina nabiyulaahi nuux kadabad baa laydha hadda luqada carabta kadabad waana qoom waa mudaker haddana ta baa lagu daray kadaba taasaa jamaaca la niyeysan yahay jamaacatu qowmi nuux bay macnaha ka dhigan tahay waa iska caadi nabiyulaahi nuux qoomkiisii way beeniyeen markii la diray walaalkood buu ahaa yani wuu ka dhashay way yaqaanin war mayaydaan alle ka baqaynin anuu rasuul aaminaan ahay waxaa u aaminay allah baa i aaminay buu leeyahay idinka gaadhsiintana ni gaadhsiina aamin baan hadan gaara kama wato nabiyulaahi nuux waa awalu rasuulin ursila ilaa shirki rasuul shirki loo diro kii u horreeye wey nabi nuux iyo nebi aadam intii udhexaysay waa toban qarni baa la yidhaah oo qarnigii ugu yaro saddex boqoloo sano uu yahay wax shirki ihi ma jirin dembi kalaa jiray dee damnuub kalaa jirtay shirki ma jirin shirkiguna qubuur buu ka bilowday waan sheegnay marar hore waan sheegnay wuddi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasri iyo shantaa magacee lagu sheego suuratu nuux culimo fiican bay aheen wanaagsan oo aada u fiican bay ahaayeen marka markii ay dhinteen yuu ibliis qoladii xertooda ku yidhi ha ag fadhiista si aada u xusuusataan taabudo yaryarbay ku dhisa bayna taabudo yaryar bay ku dhiseen iska ag fadhiisan jireen ma caabudi jirin mana beri jirin kuwii culimadii markay dhinte kuwii markay dhinteen culimada arkay yuu ibliis ku yidhi meeshan barakaa ku jirto waa caabudi jiro waxbay tari karaan dee weydinkaa uuna ka dhex hadlay asnaamtii nabiyullaahi nuux baa la diray calayhi asalaatu wasalaam marka awalu rasuulin ursila ila shirki allah wuxuu leeyahay kadabad way beeniyeen qowmu nuuxi nuux qoomkiisii almursaliina mursaliintay beeniyeen macnaheedu waxaa weeye rasuul waliba rusushu waxay ku dhaqmayeen buu wataa rususha soo socotana wuu sii sheegaa way beeniyeen marka rasuul badan bay beeniyeen id waqti qaala lahum buu ku yidhi akhuuhum walaalkood nuux ahaa alaa tattaquuna miyadan baqayninimay waa idin sidee inii anigu lakum idinka waxaanu ahay rasuulun rasuul amiinun oo aamina fattaqu llaha war alle ka baqo oo waadiicuni aniga iyeela aan hogaamiye khayr baan idiin wadaay aniga yeela intaa waxaa dheer wamaa asalukum idin weydiin maayo calayhi cala tabliiqi gaadhsiinta min ajli wax khadashana idin weydiin maayo maxaa yeelay ina ajriya ajrigaygu ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigeedi mooy fataqu llah wuu ku celceliyey fataqu llaha alla ka baqo adicuni iyeela oo iga amar qaata wamaa asalukum idinmana weydiinayo calayhi calaa tabliiqi risaala min ajli wax kharasha idinma weydiina haba in ajriya maa ajriya ajrigaygu ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigoodi mooye fataqullaha wadalla ka baqo oo waadicuna iyeela hadda dacwada ruuxa wada dadka dacwada iyo gaadhsiiya haddaba fil waqti alxaadir haddii xoolo islaam ay jiraan oo uu ka qaato masaariiftiisa ka qaato ama isagu isku filan yahay inuu jar qaato lama rabo laakiin hadduuna labadaa midna ahayn dee meeshan fadhiga uu fadhiyo waxoogay kharaska in laga bixiyo wey hadduuna labadaa midna ahayn laakiin xoolo islaam haduu qaato ama isagu isku filan yahay lama ogolo in ujro la qaato wuxuu yidhi fataquu llaha waadicuunii qaaluu waxay yidhaahdeen anuminu laka miyaan ku rumaynayna watabacaka alardaluuna kuwii xumxumaa liitay ay ku raaceen dadkii ku raacay waa dadkii ugu liitay waxaa la ogyahay dacwadu markay timaado dadka aan wax mashquuliye iyo raaxo mashquulisaa midna jirin ba horta u taga waa dad caqli badan wey markaasayna dadkan xunuuno kula socda dadkanaanu ku garab fadhiisanayna waa siday nabiylahi maxamed ku yidhaahdeen ay yidhaahdeen salmaan alfarisi iyo khawaab binu arati iyo bilaal binu rabaax iyo suhayl arruumi iyo mararkaasaanu dhex fadhiisanaynaa bay dhaheen haddana waa sidoo kaleo qaali waxay dhaheen anuminu laka miyaanu ku rumayn waxaanad shey kugu raacayna watabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwii xumxumaay nacasyada ahaa ay ku raaceen jawaabtii uu nabiyulaahi nuux ugu jawaabay waa habeen dambe insha